رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli kitaabkii riyaadu saalixiin ayaan ku jirnaa baabu tajuusi salaati duxa salaada duxadu inay bannaan tahay oo ay bilaabanaysa baab ayuu u yahay min irtifaaci shams qoraxda soo kornoqoshadeeda laga bilaabo ilaa zawaaliha ilaa zuulitaankeeda laga gaaro waa bartamaha qocerka markay qoraxdu ku aado dhanka dhicitaankana ay wax yar aado oo dhinaca duhurka la gaaro waalafdal sida fadliga badanna waxawaaye an tusal qofka inuu tukado cinda ishtidaadi alxari kulaylka markuu darnaado oo irtifaaci duxaa barqadana ay soo kor noqoto mar allaala marka duxadii iyo barqadii ay soo kor noqoto kulaylkana uu darnaado inuu qofku markaa tukado waa xilliga ama wakhtiga ugu fadliga badan wacan zayd ibni arqama radia allaahu canhu annahu zayd ayaa ra'aa wuxuu arkay qowman qoom oo yusalluuna min adduxaa barqada tukanaya faqaala wuxuu yidhi amaa laqad calimuu miyaysan ogayn ana asalaata salaada oo fii gayri haadihi asaaca saacaddan ee tan ah qayrkeed la tukado macnaha wakhtigan ay tukanayaan wakhti aan ahayn inay tukadaan afdalu inay fadli badan tahay ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi salaatu lwaabiina awaabiinta dadka soo noqoshada iyo rujuuca badan ee qaflada ka soo laabta salaadooda xiina wakhtigii waaye tarnabul fisaalu mirguhu ay agagubteen fisaalku waa ilmaha ay hashu ay dhasho waa mirgaha loola jeedaa mar allaala marka tarniib uu ku dhaco oo caddacaadku intuu kululaado lugahoodu ay gubtaan xilligaa waayo xilliga ugu fadliga badani rawah muslim baa xadiidkaa wariyey tarnabo bifatxi taa'i walmiin wa bidaadi mucjama waxaa la akhriyaa ta' iyo niin la korkordhigay iyo daad la dhibceeyey yacnii wa shiddati alxar waa kuleel ka daran waalfisaalu fisaalka macnihiisuna waa jamcu fasiilini wahuwa alsagiiru min alibil geela yaryarkaa la yidhaahdaa waa nergaha marka ay agagubtaan baabulxarfi guudaabo laysku guudaabiyo ama boorin laysku booriyo oo laysku tirtirsiiyo baab u yahay calaa salaatin salaad oo taxiyati lmasjid taxiyatu ah birakcatayni laba ragcadood in la tukado qofku mar allaala markuu masaajid ku galo masaajidka waxaa lagu salaamaa laba ragcadood iyo wa karaahiyati inay karaahiyo tahay oo aysan fiicnayn aljuluusi fadhi la fadhiisto qabla an yusalli intuusan tukanin qofka rakcatayn laba ragcadood fii ayi waktin dakhal wakhti walba uu soo galo haddii xataa xilli karaahiye ay tahay oo salaadaha la mamnuucay tukashadeeda bacda alcasr oo kale bacda subax oo kale hadduu qofku masaajidka soo galo waa salaad sabab leh wuu tukanayaa uula jeedaa qabla an yusallii rakcatayn fii ayi wakhtin oo dakhala uu masaajidku soo galo wa sawaa'un waxaa isku mid ah salla inuu tukado rakcatayni labada rakacadood biniyati taxiya niyo salaam inuu u tukado aw salaad fariida ama salaad waajib ah aw sunna ama sunno oo raatiba raatibad ah aw hayraha ama kayrkeeda laba rakacadood inbaa la rabaa ama ha noqoto laba rakacadoodoo aad u niyeysa baabu alxafi guubaabo laysku guubaabiyo baabkeedii waaye calaa salaati taxiyati almasjidi salaada lagu magacaabo taxiyatu lmasjidka birakcatayn qofka laba ragcadood inuu tukado iyo wa karaahiyati aljuluusi fadhi inay karaahiyo tahay ama ay mamnuuc tahay qabla an yusalli intuusan tukanin ka hor inuu fadhiisto rakcatayn laba rakacadood fii ayi waktin dakhal wakhti walba uu soo galo fii ayi waktin daqal wuxuu ula jeedaa xataa hadday ku soo aada xilliyada salaadaha in la tugto ay mamnuuc tahay xataa wuu tukanayaa ilan waa salaad sabab keentay wa sawaa'un waxaa isku mid ah salla inuu qofku u tukado rakacatayni labada rakacadood biniyati taxiya iyo oo taxiyatu masjid inuu u niyeysto aw salaata fariida ama salaad waajib ah matamaayadoo duurkii la tukanayuu yimid la dhihi maayo qofku waa inuu taxiyo timisi tugtaa duurkuu gelayaa haddayna ma soo celinayo taxiyadu aw sunnatan raatiba ama sunno raatiba ah matala masaajidkii buu galay intuusan taxiyo timisi tukanin ayaa wuxuu tugtay sunnadii duurka ka horaysay way u jirtaa macnaha wuu u niyeysan karaa aw hayraha ama kayrkeeda oo waxaa mamnuuca adiga inaad iska fadhiisato adoon markaa tukanin can ibni qadaada radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullahi sala allahu calayhi wasalam idaa dakhala axadukum axadkiin haddii uu soo galo almasjida masaajidka falaa yajlis yuusan fariisanin xataa yusallii ilaa uu tukado rakcatayni laba rakcadood ilaa laba ragcadood uu ka tugtay yuusan fadhiisanin mutafaqun calayhi wa can jaabir qaala ataytu alnabiya nebigaan u imid wahwa asagoo fi lmasjidi masaajidka ku jira faqaala wuxuu ii yidhi salli rakcatayn laba rakcadoo tuko muttafaqun calayhi baabu istixbaabi rakcatayni bacda alwuduu waysaqaadka kadib in la istixbaabiyo iska fiican tahay laba ragcadood inuu qofku tukado can abi hurayra ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaala libilaali bilaal ayuu ku yidhi yaa bilaalo bilaalow xadinii ii sheeg biarjaa camalin camal midka loogu rajo badan yahay ama aad ugu rajo badan tahay waa maxay yaa bilaal xadinii ii sheeg biarjaa camali camalka loogu rajo badan yahay camiltahu aad ku camal qabatay fi lislaami islaamka dhexdiisa fa inii anigu samictu waxaan maqlay dafan calayka dacaskaaga shanqartiisa bayna yaday fi ljanna hortayda ayaan jannada ka maqlay dacaskaaga shanqartiisa bayna yaday fi ljanna baabu fadli yowmi اljumca wa wujuubiha waاغtisaali laha wاطiib wاltabkiiri ilayha wاdducaaءi yowma اljumca wاlصalaaةi clى الnabiyi salى اllah عalayh wasalam wafiihi bayaanu saacati اlijaaba waاstixbaabi ikfaari dikri اllahi tacaala bacda اljumca intaasoo waxyaabood ayaa looga hadli doonaa baabka waxaa u horeeya baabu fadli yowmi ljumca jumcada maalinteeda fadliga ay leedahay wa wujuudiha waajib ahaashadeeda in salaada jumcaha la tukado wakhtisaali in loo qudaysta lahaa jumcada iyo watiibi in layscatariyo qofku inuu tiib iyo barfuun isticmaalo iyo waaltabkiiri ilayha in dhaqso la aado macnaa in loo jarmaado jumcaha xaggeeda iyo waadducaa'i baryo ilaahay la baryo yowma aljumuca jumcada maalinteeda waasalaati iyo salaad cala alnabiy nebiga dushiisa lagu salliyo sala allahu calayhi wasalam maalinta jumcaad wa fiihi baabka waxaa ku sugan bayaanu caddayn la caddeeyo saacatu alijaaba ijaabada saacaddeeda inay jumcaha ku jirto saacad ilaahay uu ajiibo ducada iyo wastixbaabi wanaajin la wanaajisto oo la istixbaabiyo la sunneeyo ikfaari dikri illaahi tacaala xuska alla in xoog loo badsado bacda aljumcati jumcada kadib qaala allahu tacaala ilaaha sareeya wuxuu yidhi fa qubiyat qudiyat asalaa faidaa qudiyat asalaatu salaada haddii la guto waa salaadii jumcahe idan si qaas ah aayadda jumcada looga soo hadlahayay waana salaad walba fantashiruu faafa fil ardi arlada dhexdeeda ku faafa wabataquu dalbada oo raadsada oo doonta min fadli illaahi ilaahay fadligiisa wadkur allaha ilaahayna xusa kafiiran wax badan lacallakum waxaad mudan tuflixuuna inaad liibaantaani haddii salaada qudbada la tukado ama salaad walbaa laga baxo tukaamadiinna dib u furta shaqooyinkiinnii dib ugu noqda fantashiruu fi alardi arlada ku faafa raadsada ilaahay fadligiisa iyo shaqooyinkiinnii wixii aad kasban lahaydeen wadkuru ilaahayna xusa kafiiran waxay doontaan dadmudan tihiin wacan abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi khayru yowmin maalintan u khayr badan dalacad ay dhalato calayhi maalintaa korkeedii ku soo baxda ashamsu qorax yowma aljumcati waa jumcada maalinteeda maalinay qoraxi soo baxda maalinta jumca u fadli badan fiihi jumcaha dhexdeeda khuliqa aadam aadam la abuuray wa fiihi jumcada ayaa udkhila aljannata jannada la geliyey wa fiihi ukhrija minhaa jumcana laga soo bixiyey jumca la khalqay jumca la geliyey jumcadiibaa laga soo bixiyey wa canhu qaala macnaha rawaaha muslim baa xadiidkaa wariyey wa canhu abi hurayre qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu rasuulillaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi man tawaldaa qofkii weyse qaata oo fa axsana alwuduuqa waysqaad ka wanaajiya uma kadibna ata aljumucata jumcada yimaadoo soo aada fastamaca dhagaystaa oo waansata aamusa intuu iimaanku qubaynaayo wafira lahu waxaa loo dhaafaa maa baynahu inta u dhaxaysa jumcada iyo wabayna bayna aljumcati maa baynahu wa bayna aljumucati beenkiisa iyo jumcada soo socota inta u dhaxaysa waa toddoba maalmood wa siyaadatun waxaa loogu siyaadiyaa dembidhaafka alaaati ayaamin saddex maalmood waa toban buura ah man jaa'a bilxasana falahu cashra amhaaliha qofkii hal xasano la yimaado toban laabkeed buu leeyahay waman massa alxasa qofkii qurux taabtana faqad laqaa wuu xumaan falay xasada waxaa loola jeedaa waa qurruxayaa yarkee masaajidka iyo dhulka i yaalyaala aqrabuu la aqrinayo haddaad sacabka ama gacanta saas kugu qabato wax yar oo dhulka yaala laqdibaad la timid xumaan baad samaysay riwaayad kalaa ku dartay waman laqaa falaa jumcata lah qofkii laqwi samayno jumca malaha gacmaha in laga xarakeeyo waa mamnuuc jirka inaad saa dhahdhahdo waa mamnuuc faraha inaad jucsato waa mamnuuc waxaa la rabaa khudbadu u socoto xabadna inaynan ku dhaafin waman masa alxasaa qofkii xasas taabtaa qurux taabtaa faqad laqaa wuu xumaan falay laqdi ayuu la yimid rawaahu muslim wacanhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal alsalawaatu alkhamsu salaadaha shanta ah inta u dhaxaysa waa laysugu dhaafaa waljumucatu ila aljumucati jumco jumco kale lagu gaaro wa ramadaanu ilaa ramadaan ramadaan ilaa ramadaankiisa kale mukafiraatun oo waa laysugu dhaafaa macnaha waa laysugu asturayaa oo mukafiraad waaye maa baynahuuna inta u dhaxaysa idajtunibat alkabaa'iru haddii lagu fogaado kabaa'irta idaa haddii idajtunibat hadduu qofku ka fogaado oo laga dhaqaaqo kabaa'irta yaryarka ilaahay soonkii salaaddii nooga dhaafaa waata ilaahay aayadda uu ku tilmaamay in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum haddaad ka fogaataan waxa xumaanta laydinka reebayo kan waaweyn yaryarka waa laydin dhaafayaa soonka iyo salaada sadaqada iyo wisqaadka alamru bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar baa alla ku dhaafaa subxaana wa tacaala maxaa kaloo lamid ah kuwa ka fogaanaya kabaa'ir alifmi waalfawaaxish ila laman yaryarka maahane yaryarka ilaahay lamahayaa subxaana watacaala waa haddii kabaa'irta laga fogaado wa wacan ibni cumar waabii hurayra ibni cumar annahumaa labadooduba samicaa rasuula allah rasuulkii allay maqleen sala allahu calayhi wasalam yaquul asagoo dhahaya calaa acwaadin min darihi membarkiisa qoryihiisa acwaabka waa qoryahay tiirkuu ka samaysnay membarka dushiisa asagoo ku dhahaya layantahiyanna way ka harayaan oo way ka harahayaan aqwaaman qoonan yaalo can wadcihim aljumucaati ka togooyinka ay ka tegayeen jumcooyinka aw layakhtimanna allah ama ilaahay wuxuu khatimayaa uu daboolayaa calaa quluubihim quluubtooda uma intaa kadibna la layakuunanna waxay ahaanayaan min alhaafiliina kuwa haafiliintan xaq iyo diinba ogeynuug rawaahu muslim baa xadiidkaa yariya saddex jimcay riwaayaadaha qaarkood xadideen saddex jimcoo isku xigtaa qofkii ay dhaafto qalbigiisa waa la daboolaa ka mahali alximaar yaxmilu asfaaran waa dameer buu yiri ilaa subxaana wa tacaala nebigiisa kutuwa sida xambaarsan sidaa darteed jumcooyinka ilaaliya jumcooyinka ha ka dhigina kuwo laga tago way aafi doonaan qoom can wadcihim aljumucaati jumcooyinka ka tegitaankiisa ana ilaahbaa qulubtooda daboolaya qalbigaa laga kufulaa qalbigaan xaqa gelin qalbigaa daboolnaa markaasay khaafiliin noqonayaan wa can ibni cumar radi allaahu canhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال ana رسول الله قال إذا جاء hadduu imaanayo axadukum midkiin aljumucata jumcada falyaqtasil ha soo qubaysto muttafaqun calayhi qof walbo oo jumcaha soo xaadiraya waa inuu qubaystaa wa can abi saciidin alqudri ana rasuul allahi qaala quslu yowmi aljumucati jumcada maalinteeda qubayska la qubaysto waajibun waajib ayuu ku yahay calaa kulli muxtalimin qof kasta oo qaangaaray qof kastoo muxtalim ah oo qaangaar ah inuu qubaysta maalinta jumcaha markuu qudbada soo aadayo yaa waajib walmuraad waalmuraadu bilmuxtadi albaaliq baa loola jeedaa waalmuraadu bilwujuudi wujuudnimadaa la sheegaayo magaha waajibkii qasabka ahaa waa wujuudu likhtiyaari baa laga wadaa midkan waa ka qowli rajuli ninka qowlkiisa lisaaxibihi uu ku yidhaahdo oo kale xaquka waajibun calaya xaqaaga korkeedu waajib ku yahay macnaha waajib qofku saaray male laakiin aba isku ijbaariyey oo isku ikhtiyaariyey kaasaa laga wadaa maahee macnuhu ma aha qodayskan la tilmaamayo ee la sheegaayo ee waajibnimada tilmaamaya waajib qasab ah oo qofku hadduu qubaysan waayo jumcahana uu sidaa ku tago inaysan jimcihiisa ansixaynin ma aha waayo xadiidka soo socda wuxuu tilmaamayaa in la weysaysan karo lana qubaysan karo wacan samirata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ullah rasuulkii alle wuxuu yidhi man tayadda'a qofkii wayse qaata yowma aljumucati jumcada maalinteeda fa bihaa wanicma nicmay leedahay fa bihaa wanicma ay fa biruksati akhada ruqsadii uu qaatay nimcada ruqsadana waa wayse qaadka fa bihaa wanicma ruqsadaasaana nicmo leh waman iqtasala qofkiisa qubaysta falghuslu afdal qubayskaa fadli leeyahay qof kastoo jumcada aadaya waa ku waajib inuu qubaysto waa sunna mu'akada ahoo xoog badan baa laga wadaa oo qoosaa fadli badan kana ajir badan ka weyse qaatay maalin xilligii cumar khilaafaduu hayay asoo khudbadii aqrinaya waxaa soo daahay baa la yidhi cuhmaan ibni cafaan oo gadaal ka yimid ma haddaad socotaa buu yidhi haa buu yidhi haddaan imido meel baan ku soo daahay xataa waxaan ka gaari waayey inaan soo qubaystay waysaan ku imid weliba adoo soo daahada soo qubaysanmaa buu yidhi lagama saarin masaajidka ee masaajidka qudbadii wuu ku tukaday saa darteed qubayskaa fadli badan ama haddii qofku qubaysanin la dhihi maayo jimcadiisii waa eber waa can salmaan qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam laa yakhtasilu ma qubaysto rajulun min yowmi aljumucati jumcada maalinteeda wayatadaharu ma tahaaro qaato oo magayse qaato mastataaca intuu kari karo oo min tuhrin tahaaro qaadasho ah wayaddahimu ma subkado min duhnihi subagiisii waa kareen dahmiga iyo subxna ma marsada waaye ay amase yamusu ma taabto min taybi beytihi gurigiisa catar ka yaala riwaayadaha qaarkood waxay yidhaahdeen hadduusan catar haysanin uu soo marsado midka xaaskiisa oo dumarku inay catar yeelan karaan buu xadiidkaana tilmaamayaa dumma kadibna yakhruju uma soo baxo jumcaha oo falaa yufariqu ma kala geeyo inta hadday dhacdo maa kutiba lahu wixii loo qoray asaga uma yunsitu aamusa idaa takallama alimaam imaamku markuu hadlaayo waa markuu imaamku qudbaynayo ilaa hadduu jiro addoon soo weyse qaata waysqaad ka wanaajiya saliid iyo karin marsada catar iyo qiib soo marsada gurigiisa ka soo baxa laba qofood aan kala dhex gelin tugta wixii ilaahay u qoray imaamku hadduu mimbar ka istaagana aamusa markuu imaamku khudbaynayo dhagaystaa ilaa hadduu jiro addoon sameeyey gufira lahu waxaa loo dhaafaa baynahu wa bayna aljumucati aluqraa jumcadaas asaga uu joogo ilaa jumcada soo socota inta u dhaxaysa dunuubta uu markaa galo inta badan fuqahadu waxay leeyihin waa sakaa'irta waxa loo dhaafaayo rawaahu lbukhaariy baa xadiidka wari macnaha bilaa tawba asoona towba la imaanin yuu ilaahay u saamaxaya subxaana wa tacaala amaa dunuubta waaweyn towbay u baahan tahay wa can abi hurayra ana rasuula allah rasuulkii alla qaale wuxuu yidhi man iqtasala qofkii soo qubaysta yowma aljumucati jumcada maalinteeda qusla aljanaabati sida janaabada looga qubaysta oo kale u soo qubaysta innaka bacda raaxa soo baxoo masaajidka soo aada fi saacati aluulaa saacadda hore faka'adama waaba sidii asagoo qarraba sadaqaystay badanatan sacge ee ratigeel ah waliraaxa qofkii soo caraawoo soo socdaa oo soo aada fi saacati athaaniyati saacadda labaadna faka'annamaa waaba sidii asagoo qaraba sadaqaystay oo taqarro iyo qurbaan ahaan u bixiyey baqaratan neef lo ah waman raaxa qofkii soo rawxa fi saacati alhaalifati saacadda saddexaad faka'anamaa qaraba waaba sidii asagoo sadaqaystay kabshan aqrana wan geese leh way weynaaday oo geese u soo baxeen qof sadaqaystay oo kale waman raaxa qofkii soo baxoo soo aada fi saacati araabicati saacadda afaraadna faka'nnamaa qaraba dajaajatan dajaajad nin sadaqaystay ayuu la mid yahay dooro ama digaagad waman raaxa fi saacati alkhaamisati saacadda shanaad qofkii soo baxana faka'nnamaa qaraba baydatan sidii qofka kun sadaqaystay ayuu la mid yahay faida kharaja alimaamu imaamku hadduu soo baxo nin quto malaa'igtu way soo xaadiraysaayo waxay soo gelayaan masaajidka yastamicuuna adikr ayagoo khudbada dhegaysanaya macnaha wax kale la qoraya ma laha mar hadduu imaamku assalaamu calaykum intuu yidhaahda mimbarka soo istaago waraaqay wax ku qorayan way duubayaan malaa'igta masaajidkay soo gelayaan dikriga iyo wacdigay dhegaysanayaan muttafaqun calayh qowluhu uu yidhi nebiga qusla aljanaabati ay uslan waa qubaysqood ka usl iljanaaba janaabada qubayskoodo kala ah waay fi sifati xagga sifadaa laga wadaa macnaha xagga waajib ahaantii sidaa janaabada ma ahee waa xagga sifadoo sida sifada janaabada looga qubaysto kale u qubaysta wa canhu ana rasuula allahi dakara wuxuu xusay nabiga yowma aljumcati maalinta jumco faqaala wuxuu yidhi fiiha waxaa ku jirta jumcada saacatun saacad laa yuwaafiquhaa uusan waafaqin muslimun muslim ah wahuwa qaa'imun taagan yusallii tukanaya yas'alu allaha shay-an allana wax weydiisanaya ilaa acطaahu iyaahu waa siiyaa ilaahay wa ashaara biyadihi yuqalliluhaa gacantiisuu nebigu ku ishaaray asagoo yaraynaaya wax yar waay macnaha waxaa laga yaabaa intaad isleedahay hadda ducada bilow inay ku dhaaftaba oo markii ay baxdo adduco bilowdo sidaa darteed wuu yareeyey rasuulka muttafaqun calayhi wacan abi burdata bin abi muusa alashcari qaala qaala cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhuma ayuu ku yidhi asamicta ma ka maqashay abaaka aabbaha oo yuxadisu ka sheekaynaya can rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa fii sha'ni saacati aljumca saacadda saacatulijaaba la yidhaahday jumcaha ku jirta qaala wuxuu yidhi qultu nacam baan idhi haa samictuhu waxaan maqlay yaquul asagoo dhahla rasuulkii allan ka maqlay yaquul asagoo odhanaya hiya wakhtigaasi maa bayna an yajlisa alimaamu wa inta u dhaxaysa intuu imaamku soo fadhiista mimbarka ilaa an tuqdiya asalaa ilaa an tuqdiya asalaa ilaa salaada laga gudanayo ilaa salaada laga dhammaynayo xilligaa waaye asagoo dhahaya ayaan maqlay buu yidhi aabbahay waa inta imaamku intuu soo fariisto iyo ilaa salaaddu ay ka dhammaato qole waxay dhaheen waxaa loola jeedaa waa mar allaala markuu imaamku khudbada koowaad akhriyo kasta yar ee uu fadhiistay labada qudba inta u dhaxaysa qole waxay yidhaahdeen waa bacda alcasr ilaa qoraxdu ay ka dhacdaa loola jeedaa qoladaasi waxaa la yidhi maxaa loo yidhi taagan ee tukanayaan soo marnay casirka kadibna lama tukado masaajidkuu galaya maqhribkuu sugaa qofka maqhribka sugaayo ama salaad salaad kale oo dhan wakhtigaa ku jira aada u yar hadduu qofku ilaahay ku waafaqana khayr adduuniya mid aakhira wuxuu yahay waa la siiyaa wa can aws ibni aws qaala qaala rasuulu اllahi sal اllahu calayhi wasalam ina min afdali ayaamikum maalmihiina tan u fadliga badan yowma aljumucati waa jumcada maalinteeda faakfiruu badiya calaya korkayga min asalaati salliga igu soo badiya fiihi habeenka ama jumcaha dhexdeeda fa inna salaatakum salaadiina macruudatun waa la ii soo bandhigayaa calaya korkaygii hebel hebel ayaa kugu soo saliyaa laydhahayaaye salliga igu soo badiya jumcaha rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix baabu istixbaabi sujuudi shukri sujuudu shukri sunaynteedii baabkeedii waa waa cinda xusuuli nicma nimco markaad hesho agteeda daahira muuqata ayo muuqata can sacad bni waqaas qaala wuxuu yidhi kharajnaa waan baxnay maca rasuuliillaahi rasuulka nacigiisa min makan ka baxnay nuriidu anagoo doonayna almadiinata madiina falamaa goortii kunna aan gaarnay qariiban meel u dhow min caswaraa casaara meel la yidhaahdo nasala rasuulku waa degay casura waa meeda qariib ahoo markaa u dhow markaan soo gaarnaa rasuulku degay faraskii iyo gaadiidkii uu saarnaa saarnaaduu ka degay uma rafaca yadayhi gacmihiisuu kor u taagay fadaca allah ilaahay ayuu baryey saacatan wakhti saacaddaantii lixdanka daqiiqa ma qadar baa loola jeedaa uma khara wuu dhacay rasuulka saajidan sujuud buu la dhacay famakafa tawiila in badan buu ku nagaa uma kadib qaama wuu soo istaagay farafaca yadayhi saaca wakhtigu haddana kor u qaaday gacmihiisa uma qara saran buu la dhacay facalahu alaaan saddex jeer ayuu saa yeelay wa qaala markaasuu yihi innii anigu sa'altu rabbi rabbigay ayaan weydiistay wa shafactu liummatii ummaddeedaan shafeeca uga dalbay fa acطaanii wuxuu isiye hulufa ummatii ummaddeeda saddex marka loo dhigo qayb ka mid ah inay jannadu gasho fakharartu waan dhacay saajidan sujuud baan la dhacay lirabbii rabbigay shukran anoo ku shukrinaya fakharartu waan dhacay saajidan sujuud baan la dhacay lirabbii rabbigay shukran anoo ku shukrinaya uma rafactu ra'sii madaxeydan kor u qaaday fasa'altu rabbii rabbigaydaan liummatii ummaddayda u weydiiyey ahlujanno inuu ka dhigu kheyr siiyo fa acطaanii hilata ummatii sanadka ummadaydaa laysii haddana waa saddex bilood meel kale fakharartu saajidan sujuuddan la dhacay lirabbii rabbigay shukran shukri dartii uma rafactu ra'sii madaxaygan kor usoo soo qaaday fasa'altu rabbii liummatii faacطaanii athulata alaakhira tulafkii saddexaad baa lay fakharartu saajidan lirabbii sujuudan minca markuu alla ku siiyo khayr wanaag rabbi ku siiyo qofku waxaa u bannaan inuu ilaahay u shukriyo subxaana wa tacaala raahu abu daawuud oo sujuudu shukriga oo markaa la dhaco haddii markaa u fiican tahay baabu fadli qiyaami alleyli qiyaamuleyilka fadliga uu leeyahay baabkii sii waayo wamin alleyli waqaala tacaala ama qaala allahu tacaala wamin alleyli habeenkii gobolka mid ah fatahajad ku soo jeed bihi qur'aanka naafilatan bay kuu tahay ziyaado laka adigee casaa waxaa la arkaa an yabcafaka inuu ku soo bixiyo rabbuka rabbiga maqaaman maqaam oo maxmuudan la mahdiyey maqaamka waa maqaam ka sare shafaacada caamka ah yuu kuu soo bixinaya wa qaala tacaala tatajaafa waxay ka fogaanaysaa junuubun dhinacyaalkooda can ilmadaajici meelihii ay jiifeen macnaha salaadbay bay u soo kacayaa waaye wa qaala kaanuu waxay ahaayeen mu'miniinta qaliilan in yabquu min alleyli habeenkii ka mid ah maa yahjacuuna kuwa aan seexanin way tukanayeen waayo ama min alleyli maa yahjacuuna ee yahjacuuna kuwii seexday ahaayeen wa can caishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri kaana alnabiyu nebigu wuxuu ahaa yaquumu mid istaaga min alleyli habeenkii xataa intii yatafatara ay dildilaacaan qadamahu gomdihiisa faqultu lahu waxaan ku ihi lima tasmacu haada yaa rasuul allah maxaad kan u samaynaysaa rasuulkii ilaahay waqad cufira waa laguu dhaafay laka adiga maa taqadama wixii tegay oo min dembika dembigaaga ahe io weliba wamaa ta'ahara wixii dib dhacay qaala wuxuu yidhi afalaa akuunu miyanan ahaanaynin cabdan shakuuran addoon shukriya addoon ilaahay u shukrinayo ma noqonayo miya mar haddii ilaahay ii dhaafay maxaa sameeya aniga ma iska seexanaa maya qba'ad qowlayhi ah wa can cali ana nabiya sala allahu calayhi wasalam ayaa daraqahu wuu ku soo guureeyey waa u yimid waayo habeennimo cali wuu u yimid rasuulka iyo wa faadimata faadima leylan habeennimo waqti habeennimo ah ayuu rasuulku cali io faadimo u yimid intuu albaabka u garaacay faqaala wuxuu yidhi alaa tusalliyaani ma tukanaysiin miya muttafaqun calayhi macnaha kaca oo tukada ayuu ula jeedaa daraqahu ay ataahu leylan habeenimuu u yimid baa laga wadaa ma tukanaysaan miya ayuu ku yidhi alaa tusalliyaani cali wuxuu yidhi baa la yidhi rasuulkii allow nafafyaasheena gacanta allay ku jiraan wakhti allaala wakhtigu ilaahna soo kiciyaan soo kacaynaa ee saa la soco nabiguu iska soo tegay sal alla calah wasalam asoo dawdadiisii cajarkiisa orangiisuna ay tahay wa kaana alinsaanu akara shayin jadalan wakaana alinsaanu akara shayin jadala wa kaana alinsaanu akara shayin jadal asoo dhahaya yuu nabiga ka soo noqday oo waxaa la yidhi nafteena gacanta allay ku jirtaa wakhtigii ilaahna soo bixiy na soo bixaynaa ilaahada kale ma laha saa darteed rasuulku wuu iska soo jeediyey cali waxaan maqlaya buu dhaha isagoo sii dhahaaya insaanku shay kasta jadal iyo doob buu ka keenaa wacad ayuu ka keenaa asoo markaas sidaa dhahaya wa can saalim ibni cabdillaahi kaana wuxuu ahaa wacan saalim ibni cabdillaahi bni cumar ibn khataab way can abiihi ana rasuul allahi qaala wuxuu yidhi nicma rajul min waxaa u fiican oo u nicmo badan cabdullaahi low kaana yusallii min alleyl hadduu ahaan lahaa habeenkii ma tukada way kasii sii fiicmaan lahayd waaye qaala saalim wuxuu yidhi fakaana cabdullaahi wuxuu ahaa bacda daalika markaa kadib minleyli habeenkii ilaa qaliilan in yar ma muttafaqun calayhi oo macnaha waa cabdulaahi bni cumar wuxuu yidhi waxaan ahaa dhiil iskaabula ah masaajidkaana seexan jiray habeen baa waxaan ku riyooday buuhi ayadoo qiyaamihii dhacday waa lay xisaabay ilaah wuxuu yidhi qabta cabdullaahi cadaabkii naarta ha la geliyo waa la wada malaa'igta markay i wadeen anoo dhahay acuudu billaahi min annaar acuudu billahi min annaar oo qaylinaya yo waxaan arkay karkaarka ceelka karkaarkiisoo kale inay markaa tahay malagaa naga hor yimid oor xaggee u wadiye naarta celuu ahlo janno waaye mar allaala markii isoo celiyeen baan hurdadii ka soo kacay walaashay xafsaan u sheegay oo nebiga qabay ayadoo nebigii u sheegtay markaasuu rasuulku yidhi nicma rajul cabdullaahi saasuu markii xadiidku ku yimid min waxaa u fiican oo u nicmo badan cabdulaahi hadduu habeenkii tukan lahaa mana hadduu habeenkii tukan way ka fiicnaan lahayd waay saalim wuxuu yidhi oo taabici cabdulaahi wuxuu ahaa bacda daalika markaa kadib laa yanaamu midaan seexanin min alleyli habeenkii ilaa qaliilan in yar maahanin muttafaqun calayhi waan cabdullah bni camr bni caas wabillahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam